sheegayaana imika waa waa bimacna aljiha waana jihat lkacba waa dhinacii kacbadu ay qofka ka xigtay inuu u jeedsado iyaduna waa shardi ka mid ah shuruudaha salaada kitaabka ilaah iyo sunada nebiga sala allahu alayhi wala alihi wasalam iyo ijmaaca ummadduba waa tusiiyey shardinimada ay shardi u tahay salaada kacbada oo loo jeedsadaa waxaa markaa laga soo reebaa laba xaaladood oo iyaga aan qofka loo shardiyaynin inuu qiblada u jeedsado xaaladda koobaad waa haddii cabsi darani ay jirto sida salaat ulkhawf aynu ku arki doonno in allahu tacaala xaaladda labaadna waa qofkii musaafirka ahaa ee sunnaysanayay isaguna dhinacii u jeedo isagoo isaga socdo oo dhinaciisa u jeeda ayuu iska tukanaya markaa labay u kala qaybinayaan culammadu oo nin lugeynaya iyo nin wax fuushan baa loo kala qaadi kaa musaafirkaa kii lugeynayey afar meelood baa la doonayaa qiblada inuu u jeedsado oo shardi ay noqonaysa inta kalena xaggii u socday ayuu isaga soconaya waa markuu salaada xidhanayo iyo markuu rukuucayo iyo markuu sujuuda iyo fadhigii labada sujuudood u udhexeeyay afartaa rukni ayuu qiblada u jeedaya inta kalena wuu iska soconayaayoo waxba istiqbaalu qiblihii laga dooni maayo kii wax fuushanaa haddii qiblada ujeedsigeedu uu sidiisaba ugu adeg yahay oo aanay uba fududayn laguma kelifayo dhinacaa ujeedu salaada u xidhanaya waanu soconay haddii laakiin ay yar fududahay intuu hashii joojiyo ama gaadhigii u fuushano ama wixii inuu qiblada u jeediyo deetana uu qiblada salaadii u xidho marka uu xidhanayay ku waajibaysa inta kalena xaggii uu markaa u soconayay ayuu isaga jeedayaa lagu kalifi maayo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo iyo inuu xaggan u soo jeedsado lagu kalifi maayo markuu xidhanayo keliya ayaa hadday u fududahay lagu kalifayaa kaana haddaba istiqbaalu qiblahan shardiga ah shardigiisu wuxuu ku xasilaya dadkii waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood qof kacbadii kuba dhex jira kacbada lafteedii ku dhex jira ama fuushanboo iyada dhakada ka saaran kaasi waa qof qaybta labaad waa qayb qibladii u dhow arki karaysa laakiin aan ku dhex jirin qaybta saddexaadna waa qof qiblada kacbadii ka fog oo inuu arko oo ay u muuqataa ay adag tahay ama aada ba ugama fogee dee dhismayaal iyo waxbaa ka xigo oo sida uu markaa u arka qibladii adag haddaba kaa kacbada ku dhex jira ama dusha ka saaran ee iyada ku dul taagan istiqbaalkiisu wuxuu noqonayaa wax kacbadii ka mida oo taagan oo hulusay diraac leeg dhudhunka saddex meelood oo mee laba meelood leeg inuu qaabilo oo waxaa la diidaya markuu kacbadii dhakada uga baxo isagoo dhismihiiba ku dul taaganoo mar markaa waxbana dhismihii uu siman yahay oo simabic uu yahay wax taagani aanay jirin inuu iskaga dul tukado salaaddii kuma asaxaysay leeyihin culammadu calal aqal koonayaasheedii waa inay leeyihiin wax taagan ama hadduu doono maaragtay qori yaroo ku taagan oo markaa ka sama ku samaysan kacbada oo taaganba ha noqdo ama dhisma maaragtay gaarkiioo soo taagan ha noqdo almuhim ninkaa isaga ah waa in wax ka horeeya ay jiraan jiraanoo laleeyahay waxaasuu qaabilay waxaasina ugu yaraan saddex dhudhun waa inuu taagan yahay waxaan jeedaa ulusay diraac dhudhunka saddex meeloodoo labadiisa meelood waa inuu taagan yahay kii gudaha kaga jirana waa saas oo kale oo hadduu xaggii albaabka usoo jeedsado albaabkiina uu ballaqan yahay waxaynu eegaynaa catabad ma leeyahay albaabku taagan oo ninkani uu qaabilo oo intaa leeg haddii mayna ay dhulka ku siman tahay maaragtay catabada albaabku albaabkiina uu balaqanyo wuxuu qaabilayaaba aanay jirin waxay leeyihiin salaadiisi u asixi mayso kii kacbada ka baxsanaa una dhawaayo arki karayey kaana isagana dee waxaa laga doonayaa kacbada lafteeda inuu qaabilo dhinac hadduu danaha ka qaabilo laakiin waa inuu dhismihii kacbada waa inuu ujeedo oo isagu u jihaysto hadduu garab maro salaadiisu ma ansaxayso kii ka fogaay sideenoo kale ahaa isaga waajibkiisu waa maxay ma inuu dhismihii kacbada boqol kiiba boqol waafaqaa laga doonaya mise dhinacii ay ka xigtay hadday galbeed maarata waqooyi ka xigtay inuu waqooyi un jeedsado kii ay beri ka xigtay uu beri un jeedsado misaasaa la doonayaa mise dhismihii afargeeska ahaayee kacbada lafteedii inuu ku isku aadiyaa la doonayaa laba qowl buu shaafici halkaa ku marka markaa qowl de leeyahay dee qofkaa dee jihadii un baa laga doonaya galbeed bari koonfur waqooyi saasun baa laga doonaya yuu qowl leeyahay qowlka kale oo culimadu ay rajaxayaanna waxa weeye mayane kacbada laf ahaanteedii inuu qaabilo laakiin dhannan sida uu u malaynayo kii hore arkayay isaga de yaqiin baa laga rabay hubaal kan isaga hubaal lagama rabo buu yihi iyo qowlkan dambe wuxuu leeyahy waa inuu halkuu isleeyahay dhismaha laftiisii baa ku aadan bartaasuu u tukanayaaye ma noqonayso uu inuu jihadii oo keliya uu qaabilo haddaba waxaa la isweydiinayaa dee sidee lagu ogaanayaa qibladii dhinacay kaa xigto ama jihadeedii ha noqoto ama caynteediiba ha noqotee marka aad ka durugsan tahay weeyaan waxaad ku ogaanaysaa kow cid markaa hubta oo kuu sheegta sida dee nabiga alayhi salatu sl waqtigu uu noolaayoo kale reer madiinadda isagaa qiblada u asteeyey oo masaajidkiisii de aggii usoo jeediyey halkaa iyada midig iyo bidixtoon looga leexan maayo waa hubaal oo nabigi maxamed ah alayhi isalaatu wasalaam ayaa jiheeyey halkaa markaa cid hubta oo hubaal ka warramaysa warkeeda haddaad helayso taasaa toos u qaadanaysa waxaa taa la xukuna bay yihahdeen culammadu haddii meeshu magaalo weyn ay tahay mixraabyada masaajidada hadday dhinac qura u wada jeedaan halkaana iyadana waxbaan baarbaaraya iyo ijtihaad baan bixinaya waxba lagaama rabo lagumana ogola beled baa timid beledkaa masaajidaysu dhinac bay ujeedaan waa halkaa qibladii xataa haddii ay magaalo yar tahay laakiin cagtu ku badan tahay bay yidhaahdeen oo aan qibladeeda la durin oon waxba laga sheegin iyadana waad cuskanaysaayo uma baahnid inaad dadaal ku bixisid qibladii dhinacay kaa xigto haddaanad intaa hayn waa inaad markaa dadaal la timaado ood calaamadaha baadho haddaad awooddeeda leedahay haddaad awooddeeda leedahay ijtihaad baa lagaa doonaya iska raaco qof war bal adigu xaggay kula noqotay xaggaasay la noqotay khalaas anna waan kugu qabsan ma soconayso dhaliil kan hadduu wax baadhbaadhay dhinac la noqotay adiga laguma ogola inaad iska raacday adigana ijtihaad baa lagaa doonaya inaad calaamadihii qoraadu aggay ka soo baxday dabayshu xaggay ka socoto Eh, sida bal hadda wayiin til daruuruhu kugu xirmaan oo kale inaad ijtihaadkaa la timaadid ayaa waajibkaagii noqonaya haddii aanad calaamadihiina waxba ka garanayn oo calaamadaha laftoodu aanay kuu baxsanayn dee markaa kaa calaamaduhu u baxsan yihiine isagu intuu wax baarbaaray yihi qibladii waa xaggaa ayaad ku qabsanaysaa ood qalidinaysaa markaa muqalid baad noqonaysa haddaad keligaaba tahay ama ka kula socdaa uu kula mid yahay oo labadiinu isma dhaanta oo midkiinna aanu calaamadihii garanaynin ama kii xataa calaamadaha garanayay cirkiioo wada xidhan markuu eegay xidiga uu raaco iyo waxba uu xataa kala garan waayey oo waxba isu hagaagi waayeen xaaladaa iyada ahma allahu akbar ubaad odhanaysaa dhinacala dhinac adoonto ayuunbaad u tukanaysaa salaadda waktigeedu baad ilaalinaysaa hadhow markaad qibladii garatana waad soo celinaysaa oo tan hore waktiga ilaalintiisii bay ahay qofka haddaba ijtihaadka ku tukaday saddex xaaladood ama waxaynu odhan karaynaa afar xaaladood xaaladda afraad lama qorin ayuu yeelanaya markuu dhinac u maleeyuu dhinacii u tukaday in hadhow aanay waxba ka soo noqonino inuu saxnaa iyo inuu qaldanaa midna aanu dib ka ogaan kaa way u dhanta wax dambe lagama dooni laakiin kii dib wax ka ogaaday ama dib wax uga soo baxeen ayaa saddexdan xaaladood ay leey maaragtay ka soo baxayaanoo inuu ogaaday inuu saxnaa dee way u dhan tahay kaa iyo inuu ogaado inuu qaldanaa oo u hubsado an yatayaqana alkhaa inuu khaldanaa ayaa hubaal noqotay boqol kiiba boqol kaasi salaadii ma soo celinaya mise ma soo celinaya laba qowl baa ku jira waxaana xoog badan inuu soo celinayo mar haddii la ogaado wuxuu inu qaldanaa xaaladda saddexaad waa inuu u maleeyo inuu qaldanaa inuu u maleeyo inuu qaldanaayo markii uu salaadii hore wax eegeegay oo dhinac u tukaday dee salaada dambe timaada haddana waxaa la doonaya inuu dib wax u baarbaaro markuu baarbaaray buu ayaa waxa usoo baxday markaa qaldamay ee arintu aanay xagga ahayn ay xaggan tahay marka tan lafteedu hubaal maahee laakiin calaamaduu raacayaayo calaamadahaasuu isulay waa maarata u rajaxnaatay oog u batay inay xaggan qibladu tahay buu u batay markaa u badashadaasi imika wuu ku dhaqmayaa salaadan dambe xaggan uu u tukan laakiin tii hor uu xaggan u tukaday la soo celin maayo waayo dee taasina ijtihaadunba tanna waa taasina malay ahayd tanna waa mala midna hubaal maaha mar haddaanay hubaal ahayn kolba sidaa aad malaynayso ayaad u tukanaysaa tii kale ee markaa ka horeysayna la soo celin maayo mar haddaan la hubin inay khalad ahay wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala waistiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilaa sharطun sharطi weeyi fii sixati salaati salaada asixitaankeeda ayay sharطi u tahay qaala tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawli wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraami waxayumaa kuntum fawaluu wujuhakum shaطra alaayaat waa ka ilaahay subxaana wa tacala aayaadkaasi kaga waramay xagga markaa shatra masjid اxaraam ay jihat اmasjid اxaraam dhinaca masjid اxaraamka in loo jeedsado waa ka ilaahay subxaanahu watacaala waajibiyey waayahay wuxuu yidhi ilaa fii shidati اlkhawfi cabsi badan daraaddeed mooyaane cabsi darnaatay haddii ay jirto mooyaane oo salaatulkhawfkay noogu iman doontaae iyada waxaynu arki doonaa in qiblada loo jeedsadaa inay maaratay xaaladaha qaarkood dhacayso wa fi naafilati fi safari iyo salaaddii sunnaha ahayd marka safarka lagu jiro oo iyadana nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam kaana yusabixu calىa raaxilatihi xayu tawajahat bihi raaxilatu ama xayumaa tawajahat bihi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam hashiisuu iskaga dul tukan jiray dhan alla dhankay ula jeedsataba saa daraaddeed fa inahu yusaliyaa qofkani wuu tukanayaa xayu tawajaha dhankuu ujeedaba aayaddii walilaahi almashriqu wاlmagribu fainamaa tuwalluu fahama wajhu اllahna halkanaabay kusoo degtay baa la yihi dhan alla dhankii aad u jeedsataanba bariyo galbeedba ilaahaybaa leh taasi waa jihadii ilaahay oo yani salaadii sunnaha ahaa waad u tukan kartaan weeye dhankii aad u jeedaanba aad u socotaan markaad musaafiriintii marka xadiidka hadee saxiixaynkuna waabuu tilmaamayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku dul tukan jiray oo dhinacay ula jeedaba uu ula tukan jiray ayaa xadiikaasi uu markaa cadaynaya xadiiku wuxuu tilmaami tilmaamay qofkii raakibka ahaa ee wax fuushanaa maashigiina waa looga qiyaas qaatay kii lugaynayay isaguna waa la mid uunbaa la yidhiyo dee kanba waxaa arintan loogu fasaxay lianlaa yanqaica can isalaati anaa'a safari si aanu uga maaragtay uga guin in sunaysigii markuu safarkii laba midun bay noqonaysaayo in de safarkii kolba la yidhahdo ka istaag markaad sunaysanaysooo dee markaa waktigii uu maaragtay ku yar adkaado deetana u markaa da iska daayo uu bilaa maarata bilaa sunayaal noqdo inuu meel ka gaadho hadduu doonaya iyo in loo fasaxo labada mid bay ahayd markaa waa loo fasaxay isagoo xaggiisii isaga socdo oo gaadiidkiisii saaran inuu sunaysta ayaa loo fasaxay de markaa kan lugaynayaana isna xaajadii kale way haysaa baahidii way haysaayo isagoo maqsadkiisii u socdo oo masaafadii jaraya inaanu haddana cibaadadii seegin sida kaasiba ugu baahday ayuu kan laftiisuna ugu baahan yahay marka waa looga qiyaas qaatayoo la mid ayuunbuu noqonaya wuxuu yidhi haddaba fain kaana maashiyan haddii qofkani uu lugaynayo sunaysanaya aw على daabbatin ama uu gaadiid saaran yahay yumkinuhu ay u suurowdo tawjiihuhaa ila alqiblati inuu xagga qiblada u jeediyo oo hogaankaabu hayaayo uu soo yarjeedin karaya lam yajuz banaanaan maayo markaa salaadii maarata ficilkii salaadu banaanaan maayo xataa yastaqbila alqiblata fi lixraami wاlrukuuci wاsujuudi jeeroo uu marka uu xidhanayo iyo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo saddexdaasi kii maashiga ahaayee lugaynayey saddexdaa waa laga doonaya oo markuu xidhanayo dee ciways haysa intuu saa u yarjeyso allahu akbar ilaha socdo markuu rukuucayana dee kollaybaa faa'iido ma laha inuu qiblada ka jeedsadaayo kolley isagoo rukuucsan socon maayo ilan gidaar baa geed baaba ka hor iman karo oo uu madaxa ku dhufan kara wiiska kolleyba wuu taagnaanaya kol hadduu taagnaanayo dee qiblada u jeedo markuu sujuudsan yahayna waa la mid oo dee wejigii uu dhulka ku haya nin wejigii dhulka ku hayaana de socod uma yaallo marka kolleyba socodkii waa ka joogaaye xaggii qiblada ha u jeedsado fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyeyna isna waa la midoo inuu qibladii ka jeedsay isna faa'ida uguma jirto sujuuddii horu ka soo kacay dee wuu fadhiyaa kolley ma soconayo sujuuddii labaadna wuu u baahan yahay oo wuu noqonaya noqonayaa markaa iyadana wuu fadhiyayaa sheekh halka noogu sheegino dee waa la yska garanaya iyadana in mar haddii labadii sujuudoodba qiblada loo jeedayo fadhigii u dhaxeeyeyna inuu ku jiro halkaa waa la fahmaya kaasi waa maashigii sababta loogu waajibinayana waa inaga sheegay raakibkii buu yidhi kii wax saarnaa gaadiidka saarnaa haddii wixii uu fuushanaa oo xaggan qiblada u duwi karayo isagana saddexdaa waa laga rabaa buu yidhi horta xidhashada waa laga rabaayo dee xadiis saxiixabaa wuxuu ahaa kaana idaa saafara faaraada an yataطawaca istaqbala binaaqatihi اlqiblata fakabara uma salaa xayثu wajahahu rikaabu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu musaafirka yahay ee uu suna inuu sunaysto doono hashiisa wuxuu u duwi jiray xagga qiblada markuu xaggii qiblada u duwo ayuu salaada xidhan jiray markuu xidhana xaggay haddana u socoto ayuu isaga jeedsan jiray marka halkaa culammadu waxay ka qaateen istiqbaalkii hadduu fududaado fii xaali alixraam dee in lala imanayo in lala imanayo ayay halkaa ka qaateen sujuuddii iyo rukuucdiina iyagana dee waktigoodu iyaga laftooda wuu iska kooban yahay tanay ilxaaqiyeenoo ay raaciyeen oy kala mid dhigeen qolada qolyaha sidaa yidhi laakiin waxaa rajaxan sidii aynu markii hore sheegnayoo kol hadduu ninkani wax fuushan yahay salaada badankeediina uu qiblada ka jeedo waxba rukuucdii iyo sujuuddiina usoo jeedsan lama odhanayo way u soconaysa oo hashiisii magaarigii uu saaraa wuu isaga soconayaa oo dhinacaan qibladii ahayn ayuu isaga soconaya xadiidkana dee istiqbaalka unbaa la sheegay eh, xalaalixraamke rukuucdii iyo sujuuddii kuma jiraan xayu wajahu rikaabuda markaa la gelinaya sujuuddii iyo rukuucdii markaa tan uu sheekhu halkan soo geliyay waa weji laga rajaxan yahay markaynu daabada maarata raakibka ka hadlayno ama haddaynu maashiga ka hadlayno dee iyado waa saxan tahayoo hadal ma laha laga soo reebayaa raakibka laftiisa haddii dee waxaan uu fuushan yahay doon oo kale ay tahay oo caadi ugu tukan karayo qibladii ujeedsan karayo oo salaadiiso dhan aggii qiblada u tukan karayo oo iyo sujuudaheed iyo wixeed u dhammaystiranayo dee kaana waa ku waajibaale isagana waajib bay ku noqonaysa waxaa la mid a ah loo gureeyo oo meel fiican oo loo diyaariyo oo qofku uu si fiican ugu tukan karo oo iska soconayo isaguna intuu aggan isaga jeedsao qibladiisaasi salaadiisa u dhammaysan karayo oo qibladaba inuu ka jeedsada aanu u baahnayn kaana isagana de waxaa laga doonaya inuu qibladii ujeedo wax uu markaa qiblada uga jeedsado ayaaban meesha jirin kol haddana neefkii ama gaadiidkiina isagu wadin xaggii qibladana uu ujeedi karayo sidaa salaadiisa uu ku dhammaysan karayo isagana baahidii meesha ma taalle-e eh. ilan waxaani baahi jirta daraaddeed baa loo fasaxay oo loo fududeeyey kol haddaanay baahidii jirin kaasina isaguna waa laga soo reebayaayo isagu salaadiisa oo dhanba xagga qibladu u tukanay ninkan markaa maashi lugaynaya dee caadi buu u rukuucaya caadina wuu u sujuudaya laakiin qofkan raakibka ah ee gaadiidka saarani dee ma rukuuci karo mana sujuudi karo sidii caadiga ma rukuuci karo intuu istaago ma rukuuci karo isagoo fadhigaba ku tukanaya rukuucdii waxaa laga yaaba halkii loo baahnay oo jilibka shadiisa inaanu gaadhsiin karin sujuuddiina dee waxaba la doonaya wejiga dhulka la dhigee ma dhigi karo markaa labadiiba uu ishaaraya sujuuddiisuna waxay ka hooseynaysaa rukuucdiisa way ka hooseynaysaa wuxuu uhi musanifku raxmat ullaahi caleyhi walfardu fi qiblati qiblada haddaba faralkeedu waxa weeye isaabatulcayni kacbada lafteedii in la asiibo oo maaragtay loo jeedsado faman qaruba minha qofka ka agdhow ay u muuqan karayso lazimahu daalika biyaqiinin arrinkaa inuu hubiyo ayaa laga doonaya uu hubsado inuu kacbadii ujeedo boqol kiiba boqol inuu hubiyo oo de hadduu arki karayo dhaqaba uu eego ayaa la doonaya waman bacuda canhaa qofkii ka fog ee aan arkayn baa loo jeeda masaafadoo fogaatay daraaddeed ama makaabuu joogaayo laakiin dee buuro iyo guryo iyo waxay kacbadii ka xigaan lazimahu daalika isaga laftiisa waxaa ku waajiba inuu kacbada lafteedii u asiibo bidanni laakiin siduu malaynaya weeye kani ilan isagu hobaal wixiisi ma noqon karaanoo ma arkaye laakiin siduu malaynaya waa inuu isaguna kacbada lafteedii uu asiibo fii axadi alqowleyni labada qowlee shaafici midkood siduu yihi waa sida wa fi lqowli alaakhari qowlka kale waxaa ku sugan alfardu liman bacuda qofkii fogaaday isaga faralkiisu aljihatu weeyi jihadii kacbada oo waqooyi koonfur dhinacay de ka xigtay inuu dhinacii haleelo ayuunbaa laga doonayaabay qoladaasi kuwani de waxay daliishanayaan fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam kuwale cayntaa la doonaya dhinaca masjidulxaraamka u jeedso dhinacani looma jeedo bay yhahdeen jihaad haddii jihaada loo jeedi lahaa dee xataa hadday kuu muuqatoy bari kaa xigto inaad bari uun u jeedsato haddaad doonto aada baarbarsanaatide ayaa banaanaan lahayd waxaana la isku waafaqsan yahay hadday qofkii kacbadii u muuqato inuu jihadeedii u jeedsadaa inaani ka asaxay isagoo baalmarsa oo bari uun aan laga doonayne kacbada lafteedii laga doonayo dee waxay yidhahdeen marka aayadu qariibkii iyo baciidkiiba way la hadashay waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrahu oo isku xukun laga dhigay meel alla meeshii aad joogtaan u dhowaada ka fogaada sharigiisaa laydinka doonay oo de maanta markaa cayntii saasay markaa iyagu qoladaas qowlkaasi uu leeyahy waana qowlka muctamadka laakiin da halkan maanta yaqiintii baan suuragal ahayne taa suuroobi weyday unbaa laga tanaasulaya halkaad u malaysa inay ku beegan tahay cayntii kacbadu ayaad u jeedsanaysa qowlka kale isagu wuxuu leeyahay may kol haddaad fog tahay xadiidku wuxuu yihi maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla bari iyo galbeed inta u dhaxaysa madiinaa la joogaa maalan maki waxay soo xigtaa koonfur koonfuri waxay udhaxaysaa galbeed iyo bari dee galbeed iyo bari maxaa udhaxeeya markaad xaggaa ujeedo dee koonfur baa udhaxaysa xaggana hadaad ujeedana bari iyo galbeed waxaa udhaxaynaya waqooyi baa udhaxaynaya soo ma haddaba xadiidku wuxuu yidhi mashriq iyo maqrib qibla udhaxaysa markaa jihadaasoo dhanba wuxuu ka dhigay qibladiibuu ka dhigay waxaa kaloo ay cuskadeen haddii la yidhaahdo caynta kacbada waa in la qaabilo dee kacbadu waa imisa mitir gebigeeduba waxaa laga yaabaa hadii sidaa loo mitiriyo inaanay shan mitir ka badan ama lix mitir waaya maxaana dhacaysa mararka qaarkood dee masaajidada qaarkood waxaa laga yaabaa toban mitir laynkiiba inuu yahay haddii markaa la safkiina uu de aanu soo weecanan imaka marka kacbada lagu tukanayo oo kale la joogo dee waa la soo wareegaa laakiin dadka halkeennan ku tukanaya saaf dheer baynu samaynaayo toban maaragtay eh, boqol mitir ku dhow hadduu doono ma afartan mitira masaajidkaa ibraahim dheer kale da imka waa toban tiir labadii tiirbana waxaa laga yaabaa in lix mitir malaha udhaxayso lixdan mitir buu noqonaya dee haddii kuwa bartanku ay kacbadii ku aadan yihiin kuwa hareeruhu way baalbarsan yihiin baynu ayay noqonaysaa bay yidhaahdeen waxaana la isku raacsan yahay safkaasi inuu saxan yahay oo salaadaas ay saxtoo aanay waajib ku ahayn inayse soo qalloociyaan waxaa halkaa laga qaatay bay yidhaahdeen in jihada uu laga doonayo ee aan laga doonaynin inay cayntii qaabilaan laakiin way u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen horta tan xadiidku de xadiidku wuxuu sheegay in labadaa qibladii udhaxayso waanay udhaxaysa waana kacbadii oo kacbadii dee labada way udhaxaysaayo waxa weeyaan dhexdooda ayay dee ku taalla kan kale safka dheerna shayga markaad ka fogaato inta ku aadani way weynaataa yad markaad kusoo dhawaato ayay inta ku aadani yaraanaysaa markaad laakiin ka durugto masaafada ku aadani way ballaaranaysaayoo in badan ayaa ku wada aadanaan karta de waa adiga arka imika dayaxa inaga fog adigu waad ku beegan tahay ka waxa weeyaan boqol mitir kuu jiraa wuu ku beegan yahay ka kun maaragtay eh, waxa weeyaan mitir kuu jira waa laga yaaba isaguna ku beegna waa saasoo kale u markaa waxay yidhahdeen waa shayga marka laga fogaado inta ku aadani way way maaragtay ballaartaa way weynaataa oo ma la mid ma aha marka lagu soo dhawaado oo kale wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayhi halkaa wuxuu kaga baxay kii kacbada ku dhowaa iyo kii ka fogaa wuxuu gelayaa kii saddexaad ee kuwa dhex jiray waman sallaa fi lkacbati kii kacbada ku dhex tukaday aw calaa dahriha ama dhakada uga baxay guudka ka fuulay wa bayna yadayhi sutratu iyadoo ay ka horayso sutrad sutrad waa wax taagan oo yani u jeedo qaabilayo oo kacbadii ka midoo dhismaheedii ka mida baa laleeyihi oo ku qotoma wax dul yaalla lama doonayo sutratun sutro oo mutasilatun wakaa ku dhegan weey kacbadii ku dhegan hadduu qaabilo jaazat salaatuhu salaadiisu way asaxaysaa ila ninkaa isaga ihi qeyb kacbadii kamiduu qaabilsan yahay waxa u la diidayaa meel banaanahoo kab intuu kacbadii oo dhakadeedii siman tahay intuu dhakada uga baxo inuu markaa xaggaa ujeedsado waxaa la odhanayaa kaasi gidaaradaa shishu ujeedaay kacbadii waa kan dul joogo qofku halkuu dul joogo wuu ujeedaa lama yidhaaho oo qofka imika miiskan fuula ee halkaa ku istaaga haddaynu ana aggu ujeedaa waxaan ku qaabilsan yahay gidaarkaasaad odhanaysa ee ma miiska darafkiisa ayuu qaabilsan yahay qofkan agguu maaratay xagguu qaabilay haddii lagu yidhaa waxaanuu ku dul taagan yahay buu qaabilay odhan maysid laakiin haddii wax taagani uu jiro de waxaad odhanaysaa waxaasuu ujeeda ayuu qaabilsan yahay waad odhan karaysaa baa laakiin meel masaxan oo isagiina uu dhakada ka saaran yahay dee wax wey waxan waa wixii uu fuushanaalku qaabilsan yahayna waa waxyaalaha kale ee ka shisheey lakiin hadduu qibladii ka baxsan kacbadii ka baxsan yahay qofku oo laa qadar allah maalan kacbadiiba la dumiyaba oo dhulka lagu simo isagiina uu banaanka ka joogo de hadduu ujeedsado de kacbadii waa intaase waa dhulkaase dee dhulkiibuu qaabilsan yaho mushkilad male laakiin kii ku dhex jiray dee meeshii uu ku dhex jiray ma qaabilsan waxbaa la doonaya markaa dhismaaho iyadii kamida oo qofkan markaa loo jiheeyo la yidhaahdo halkaasuu qaabilsay waman sallaa fi lkacbati kacbada ku dhex tukaday aw calaa dahriha ama guudkeeda ku tukaday wa bayna yadayhi sutratun iyadoo ay ka horeyso sutrad yani wax markaa astur u noqon karo sutra u asixi kara oo de markaa ulusay diraacii leeg oo mutasilatun kacbada ku dhegan jaazat salaatu ninkaa salaadiisu way asixi haddii laakiin aanu sidaa samaynin salaadiisii ma asaxayso istiqbaalkiisii ma asaxayo weeye waman qaaba canha qofka kacbadii ka maqnaada fa ahbarahu iqat waa markaa uruqdii markaa lagu ogaanayay bu halkan inooga waramay waman qaaba canhaa qofkii haddaba kacbada ka maqan ahmadda ay ka qarsoon tahay oo fa ahbarahu iqatu cid lagu kalsoon yahay uu uga waramo can cilmin ogaal aan ijtihaad iyo dadaal ahayn dadaal ugama ugama warramine wuxuu uga warramay ogaal wuu og yahay magaalo aanad joogi jirin baa tagtay mixraabyadii iyo wixii ma tegi kartid laakiin qofkaad ku tiri war qibladii waa xaggee halkaasuu ku yidhi ma ijtihaad ba dee ijtihaad maaha wuu yaqaanaa inay kacbadu xaggan tahay dadaalna maaha de isagu ogay magaaladan iyo mixraabyadeed iyo waxeedoo dhan buu ka warhayaa waana yaqiin iyo hubaal weeyi xaaladdu markay sidaa tahay sallaa biqowlihi ninkaa warkiisa ayuu qaadanaya waxaa lamid a dee qofkii indhaha la'aa ee aan isagu kacbadii arkayn hadduu midinku yidhaahdo waa sidaa ad mika ujeedo kaas waad ujeedaa de wuu ku tukanayaayo waa caadi laakiin maxaa shardiga ah? qofkan warkiisa la qaadanaya de inuu iqan yahay qof looga qaateyna waa inuu yaho lagu kalsoon yahay ilaka kale wuu kulugoynayaa oo wax markaa sax ahayn buu kuu sheegaya iska ilaali hudheeladoo kale iyo markaad degto hadaad meelaha gaalada tagto mar dhulkaa gaaladu ka talinayso mid gaalohu dheelka ka shaqeynay hadaad tirahdo waar qibladii waa xaggee oo ku yidhahdo muslima tahay qiblada xaggaasay u tukanayaan dee warkiisa ma qaadan karaysid ilin wuu kullu goynayaaba hadduu doono waxaaba laga yaaba inuu ajarka ku doonayaba inuu markaa qiblada kaa leexiyo markaa qofka aad warkiisa qaadanaysaa waa qof iqa ahoo dee shareecadu ay ogoshahay in khabarkiisa iyo warkiisa la qaadan karo walaa yjtahidu haddaba qofka noocana ijtihaadkii dee uma banaana kol hadduu helayo cid ogaal uga waranta oo yaqiin u sheegta ijtihaadkii malaha dhalinaya mala uun keenayey dee qaadan maayo oo aqoon buu helayaaye maaratay male u bayri maayo wakadaalika saasoo kale waxaa buu yidhi in kadaalika alxaalu xaalku waa saas oo kale oo laa yajtahidu weey ijtihaadi maayo in ra'a hadduu arko maxaariibalmuslimiina muslimka mixraabyadoodii fii beledi oo beled ku yaa maaragtay ku maaragtay eh, ku samaysan beled buu wuxuu ku arkay beled magaalo weyn wey ama tu yaro markaa dee dadku ay ku badan yihiin ama muddo badan sii jirtay oo quruun fara badan ay isaga dambeysay waxna aan laga sheegin oo aan la tacniin haddii taasi uu markaa helo iyadana maxaariiftaasu unbuu dee qaadanaya waxaa marka haddii ay la yar noqoto de juqraafigiiy waxaanu ku yar baasyahay baa layihi oo deetana ay markaa la yar noqoto in mixraabkii uu in yar isagu dhankan uga baydho ama dhanka kale uga baydho taa waa loo ogolyahay laakiin jiha aan jihadiiba ahayn inuu ku ijtihaado taasi socon mayeysa baa layihi waayo muslimka intaasoo dhan isku raacay suuragal maaha inay jihadu qaldan tahay laakiin bari eh, muxuu in yar midig iyo bidix inuu markaa hadduu de aqoon dheeraada leeyahay inuu is yidhaahdo lakiin taasina isagunbay qabanaysaa muslimka kale uma taal iyagu muxraabkooda ay arkayaan kol haddaanay aqoontaa isagu uu sheegaya aanay haynin halkaa iyagu ay muxraabka ay arkayaan iyaa ku filan xaqna uma laha inuu yidhaahdo war ka kacaay war waa qalloocan yihiin ha la bedelo oo maaragtay waxa weeye eh, fawdo geliyo ummadii taana xaq uma le waxaani waa ijtihaadkiisii ilen juqraafiku boqol kiiba boqol maahee ama maarata bahalanta imika tabiiqyadan iyo eh, applicationadani waa un waa wada mala un waxani marka adeer malahaaga adigu unbaa raacaya laakiin muslimka inaad fawdo ku geliso malahaaga lama ogola wakadalika buu in ra'aa hadduu arko maxaariibalmuslimiina fii beledin beled hadduu ku arko sallaa ilayhaa xaggeeda unbuu u tukan ee ilaa jihataha weyn xagga jihadeedaasunbuu u tukanoo walaa yejtahidu ijtihaad meeshaa dee ma gelayo markaa waxa weya halkaasi meeluu markaa ka ijtihaadayo noqon mayso waxaa laga soo reebayaa kuwa markaa aynu leenahay midig iyo bidix waa loo yar bayri karaa haddii qofku aqoon dheeraada u leeyahay waxaa laga soo reebayaa dee meeshii nebigu alayhi salatu wasalaam uu jihadeeda asteeyey sida masjid nabawigii oo kale midigtaad iyo bidixdaad u eecatay inay qalad tahay baynu ognay waayo nabigii maxamed ah alayhi salaatu wasalaam ayaa ka jiheeyey isagu qibladu dul saaray imikadan lafteedana waxyaalahan qaarkood oo ay ku calaamadiyeen baa la yidhi de waxaa la arkay inay toos markaa qiblada kacbadii ay markaa toos u saaran tahay ama ha lagu arka ama yaan lagu arkin kol haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu taasi jiheeyey iyadu hadal ma laakiin kuwaa kale maxaariibtaa kale midig iyo bidix waa looga yar bayri karaa baa la yidhi hadii qofku ijtihaadkiisi iyo ay taa keento wain kaana fii bariyatin haddii qofku uu meel banaana joogo washtabahat calayhi اqiblatu yani meel magaalo ahayn buu joogaa baadiyuu joogaa ama saxara buu joogaaba washtabahat calayhi اqiblatu qibladiina wuu kala garan waay qibladii baa ka qarsoontay ijtahada ijtihaad buu la iman fii alabihaa baadidoonkeeda bidalaa'ili oo wuxuu ku raadsan calaamadaheedii qofka isagoo banaan maraya qibladii garan waayey waxaa laga doonayaa haddaba hadduu intaa de aynu soo sheegnay uu waayey ilan mar hadduu banaan joogo beled ma joogo wey cid yaqiin uga warantana ma hayo isagiina ijtibaah baa ka galay oo aqoon maaragtay hadda meel uu ku og yahay qibladii ma jirto ijtihaad baa laga rabaa hadduu awooddiisa leeyahay inuu markaa baarbaaro calaamadihii uu raacraaco hadday noqoto marka agga wa ka qoraxdu ka soo baxaysa iyo ka dhacaysa iyo agga ka soo baxay iyo halku ka soo baxayay iyo qudbuljanuubiga kii ay odhanayeen iyo dabaylu qaabkay u socdaan iyo uu markaa taasi inuu markaa uu eego oo halkaa ka qiyaas qaato ayaa u bannaan fain lam yacrifi dalaa-ila calaamadahaba haddaanu aqoon iska markaa waxa weeyaan wiil magaalo ah calaamadahan iyo dabayluhu xaggay ka socdaan iyo inay bari ka timaad iyo inay galbeed ka timaad waa isaga eg dabeelxagaadu dhinaca ka maaratay ka timaadaba ma yaqaan marka kol haddii sidaa yahay maaratay cirkiina gibil baaba daruuraaba ku maaratay dayranoo dhan alla dhan uu eega garan maayo xidigihiina maaratay waxba ka garan maayo ama xidigihii waaba arkaya laakiin aqoon baanu ulahaynba oo xidigahanba ma kala yaqaano aw kaana acma ama waxbaabu ogaayo wax uu yaqaaneye laakiin waa indhala yahay hadda oo waa qof indhabeelay qallada basiiran wuxuu dabagelayaa uu ku dayanaya ayuu qallidanayaa qof indhaqabo oo yacrifu aqoontiina le waa haddii aan la bari karayn baa layihi haddii laakiin laga gaadhsiinaya in isagana calaamadaha la baro kan aan wax garanayn oo kaasoo taana waa leega taas waa alkaa taas waa xidig heblaaya taas waa oo wixii la kala bari karayo de markuu kala bartay isaguna ha eeg eegto laakiin haddii aan aqoontiina laga gaadhsiinaynin isagiina ama hadda waxba garanaynin kaa garanayee la socda ayuunbuu iska daba raacayaao halkuu yidhaahdo waa qibladii ayuunbuu u raacayaa hadduu yidhahdo markii hore waan qaldanaayo xaggaasa imika iila badatay haddana xaggaa ula badatunbuu u raacaya kolba dhinacuu u kaco ayuunbuu isaguna u dabagelaya fain lam yajidhu kaana hadduu waayo oo cid dhaantana uu waayo fain lam yajid haddaanu helin man yuqalidhu ciduu dabagalu qalito sallaa calaa xasabi xaalihi sidaa uu yahay unbuu ku tukani oo dhan ku ujeedsan dhinacla dhinacuu doono wa acaada laakiin salaaddaa uu soo celinayaayo hadhow markii uu waxgarto dee waxaa ku waajibay inuu soo celiyo markaa salaadan hore la tukanayay waktigaa lagu ilaalinayay oo dee salaadda in waktigeedii laga aanu kuugu fasaxno waxaanu weynay ruksad waxaanu kuugu siinay inaad salaadda waqtigeeda ka saarto kuuma hayno ruksad tuka marka haddana kuuma hayno wax sheegaya salaadaasi inay saa kaaga dhan tahay waayo qibladii umaad jeedsanin waxaad qiblo u malaynaysana umaad jeedsanin dee qiblo in loo jeedsadaana shuruuddii salaaday ka ahayd oo shardibaa kaa maqnaa markaa markaad garateed shardigii xasiliso dee haddana soo celiyo ixtiyaadkii ayaa marka halkaa taa keenay waxaa kaa la mid kii calaamadahaba garanayay laakiin imika soo rogan waaye waxba uu kala hagaagi waaye isna saasoo kale u samaynay waman sallaa qofkii ku tukaday bil bilijtihaadi ijtihaad iyo male iyo calaamad raac acaada uu soo celin salaadii acaada uu soo celin alijtihaada dadaalkii lisalaati اlأkhraa salaada kale salaadii duhur ayuu ijtihaad buu sameeyey qibladiibaa si la noqotay dhinaciibuu u tukay casarkiibuu doonay inuu raaciyo wuu yar eegayaaban haddana calaamadii hadduu calaamadii xasuusay calaamadii ay uma muuqato uu raacay dee wuu ku soconaya laakiin hadduu calaamadii ilaawe baa la calaamadii markii hore raacay aanu hadda haynin wuu baadhayaa hadana marka markuu haddana calaamad arko ama dhinacii ha noqoto ama dhinac kale ha noqotee markaasuu haddana calaamada uu raacayaayo waxaa la diidayaa calaamad la-aan uu salaada dambe iska tukado oo tii hore inuu qalito waxay la mid tahay baa la yidhi haddii masalo lagu keeno adigoo xaakima laba is haystaa kuu yimid waxbay isku haystaan masaladoodii baad baadhay sharcigaad u eegtay daliiladii baad raacday daliil baa kuu soo baxay waad riday xukunkii muddo kadib baa masaladii oo kale lagu keeno war horta berigii waa adigii sidaa xukume daliilkii aad cuskatay muxuu ahaa haddaad tira daliilkii xasuusnayn kuma xukumi kartid imika sidii oo kale ilaa aad haddana daliilkii dib aad u baadho oo markaad ila hadii kale iska qalitay baad noqonaysa adigii isqalitay ayaad noqonaysa waa inaad markaa dib daliilkii iyo bal hadda masaladii aad ijtihaad kale aad dib u gelisaa tanna waa sidii oo kale haddaana daliilkii haynin aad markii hore wax ku binaysay dee ilan taqliid laguma ogolaynoo mujtahid baad ahayde isqalidan maysi oo markii horeba anigii sidaa yeelay odhan maysida waxaad samaynaysaa daliil baad haddana raadsanaysaayo daliilkii markaad heshad calaamadihii wax hesho ayaad markaa raacaysa haddaba fain tahayara haddii ninkani uu isbedelo ijtihaadu malihiisu siduu markii hore maleeyey maaha haddii si kale uu markii dambe maleeyo camila bilijtihaadi thaani dee malihiisan dambu ku dhaqmaya malihii hore salaaddii horaa ku tagtay soo celinna male haddaan la hubsanin inay qaldanayd malahan dambena salaadaha dambe ayuunbaad ku soconaysaa ilaa inta iyadana ay ku soo baxaysa in laga xoog badany wa inta yaqaana alkhaaa haddii qofku uu yaqiinsaday inuu khaldamay lazimahu licaadatu icaada ayaa lagu leeyahay fii asaxi lqowleyni labada qowl kooda xooga badan qofkii hubsaday inuu qaldanaa dhankaasu u tukaday wabu calaamadiyeyba halkiibu iska seexday habeen bay ahay waagii baa beriyey halkaasuu mudatana waagii uga soo dilaacay de wuxuu isarkay inuu koonfuru tukaday aduu waagii halkaa ka beriyey adna aad midigta u tukatay koonfur bay noqonaysa qibladuna waqooyi buu ku ogaa laakiin xaggaasuu waqooyiga mooday maxaa markaa uu hubaa de inuu qaldamay haddaba ninkaa salaadii waxaalay tukaday ee uu sidaa u tukaday isagoo ijtihaad iyo dadaal oo dabayla iyo wax raacay muxuu yeelaya laba qowl baa ku sugan shaafici agtiisa qowl wuxuu leey de ninkani dadaalkii loo baahnaa wuu la yimi intii karaankiisa ahaydna waa dadaala dee wax kale laguma lahe sidiisaa ayay salaadiisaasi ku soconaysaa waxaaba lasoo ina xadiid jaabiriye laga warinayo in saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyagoo mar musaafiriina daruuro ay heleen oo cirkii markaa gibil uu yeeshay qibladii ay garan waayeen deetana ay qofba u ijtihaaday oo qofba dhinacayla noqotay kadibna ay calcalaamadiyeen xaggii ay u tukadeen waagii markuu beriyey faida naxnu sallaynaa ilaa hayr alqibla buui mise waaba annagiioo u tukanay meel aan qibladiiba ahayn marka xadiiskana laguma sheegin baa la yidhi in soo celiya la yidhi qoladaas marka qowlkaasi intaasuu markaa isku darsanaya qowlkan kale ee odhanaya mee waa la soo celinayaa isagu de wuxuu leeyahay shardi shuruuddii salaadda kamida ah la waa waa waa sidii qof is ogaaday inuu weyse la-aan ku tukaday markii hore inuu weyse qabu isbooday dib buu ka ogaaday inuu bilaa weyse aha miyaa la odhanayaa kol haddii aad markii hore aad is ogeyn ood adigu inaad weyse qabto un ay kula ahayd waxba ma lehe saasay kaaga ansaxday mee la odhan maayo maxaa loo odhan waaye dee shardi shuruuddii salaadda ka mida ah maqanoo tahaaradii dee istiqbaaluqibluna waa shardi ka mida ah shuruuddii salaadda oo sida tahaaradaba la-aanteed aanay salaaddii u ansaxayne la soo celinaya haddii dib laga ogaado ayaa qibladiina la-aanteed salaaddii aanay u ansaxayne haddii dib laga ogaado dee la soo celinaya xadiidkan jaabiriyana waaba daciif baa la yidhio ma asixin bay qolyaha qaarkood ay yidhaahdeenba qaacidaduna waxay leedahay bay yihahdeen laa cibrata bidanni اlbayini khaطauhu laa cibrata bidanni اlbayini khaa waa qaacido sharci wax ka soo qaad male tixgelin male khaladka cad wixii khalad cad ah tixgelin ma laha waa laga tagaa markaa in la soo celiyo ayaa markaa waajibaysa bay halkaasaana markaa rajaxanoo muctamadkii midka baabu sifat salaa halkan waxaa laga gelayaa salaada sifadeedii iyo qaabkii markaa salaadu ay ahayd halkan musanifku laba markaa baab ayuu inoo caqidi doonaa baabka guud waa mu kan hore waa muuqaalkii guud ee salaada bilow ilaa dhammaad muuqaalkii salaadu ay lahayd ayuu ina siin doonaa baabka labaadna wuxuu inoo kala qaybin haddaba muuqaalkaa guud ee layna soo siiyey maxaa waajib iyo maxaa sunno ah ayuu baabka dambana musanifku raxmat ullaahi caleyh kaga hadli doonaa halkan markaa salaada dee wuxuu u tartiibiyey sidii ay u kala horreysay markaa arkaantii baynu ku tartiibin doonaa insha allahu tacaala qaab kale aynu e, tashhiirka ama shaxda usoo dhignay rukniga ugu horeeye qofku uu la imanaya waa ruknigii qiyaamka waa sarajoogi haday salaadu faral tahay dee waa inaad istaagtay intaanad salaaddii gelin markaad xidhanaysa ila adigood sara jooga ayaad xidhanaysa haddaba qiyaamkaa ah, ayuu musanifku raximah llahu tacaala uu ku bilaabay qiyaamkaasi marka haddaba waa waajib haddii salaadu ay tahay faral waa rukni oo asixi mayso salaadu haddii aanu qofku istaagin markay salaad farala tahay sunna hadday tahay wuxuu noqonayaa qiyaamku iska maaratay afdal buu noqonaya lakiin fadhi baa lagu tukan karaa qiyaamkaasi haddaba isagu sunnayaal buu leeyahay isagii waa rukni rukniga sunayaalbaa ku tacalluqa sunnayaasha <clears throat> ku tacalluqa ee halkan musanifku uu ku sheegi doono waa afar kuwa salaad laba salaada xidhashadeeda ka horeeya iyo laba ka dambeeya labada ka horeeya waxay kala yihiin waktigii salaada loo kacayey goormaa la istaagayaa marka iqaamadu ay dhammaato bay yihahdeen culamadu aqiimka marka la dhammeeyo laa ilaaha ila allah muadinku oo yidhaahdo markaasaa la kacaya oo sarajoogii waktigaa weeyaan sunnuhu ka hor in la kacana waaba karaahiya ba yidhahdeen xaaladda labaad ama sunnaha labaad markii la istaago safkii in la simo haddii jamac lagu tukanayo taswiyat sufuuf iyaduna waa sunno qiyaamkii uu leeyahy markii salaada la galo iyadana laba sunno ayaa qiyaamkii ku tacalluqaya oo ka koowaad waa labadii gacmood in laysa saaro oo akhdu lkuuci laysar bilkafi lyumna in la qabto halkaa markaa bartankaa kafka markaa bidix kuuceed kuuc waa wacadmun yeli ibhaama kuucun wamaa yeli likhinsirihi اlkursuucu wاrusqu maa wasq wacadmun yeli ibhaama kuucun waa ka halkaa wey kuuc badan baynu sheegay labada beyd iska xafi wacadmun yeli ibhaama kuucun wamaa yeli likhinsirihi اlkursuuc wاrusqu maa wasط wacadmun yeli ibhaama rijli mulaqab bibuucin fakud biاlcilmi waxdar min alhalad khaladka iska ilaali bu markaa kuuca oo halkan kuuc waa lafta waa mataanta mataanteedaa kalena waxa weeyaa kursuuc intan udhaxaysana rusqi baa la yidhaha af carabi marka haddaba intaa rusqigaa iyo kuucaa iyo kursuuca intaa inuu gacanta midig ku qabto intaasoo gacantii bidixa inuu in sidaa uu u dul saaro oo xagga markaa dhudhunka u bixiyaana iyada lafteeduna way bannaantaha axaadiista qaar way sheegeen waana weji madhabka ka mid laakiin siday culamada shaaficiyadu dooranayaan waa inaad qabato qaarkoodna waxay saas inaad u dul dhigto aanad qabanna iyadana madhabku waa sheegay inaad qabataana waa sida ay culammadu dooranayaan kadibna aad halkaa laabta hoosteeda aad dhigto taas waa sunnaha qiyaamka iyaduna ee takbiirtii ka dambeeyay waa markaad soo xidhateed allaahu akbar soo tidhi eed gacmihii soo dejisay hasii daynin saa markaad usoo dayso ayaad halkaa aad ku qabanaysa sunnaha labaadna ee ka dambeeya xidhashadu qiyaamka sunnihiisai waa in indhahaaga aad u sii dayso halkaad ku sujuudayso oo xaggaad eegaysaa intaa aad taaganta iyo salaada guud ahaanba marka laga reebo atixiyaadka markaad ashhadu an laa ilaaha ila allahu leedahay baad waxaad eegeysaa bay yihahdeen culamadu fartii aad ku tawxiidsanaysay oo xadiidka inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa uu ishiisa markuu markaa e, atixiyaadsanayo uu ishiisa markaa ku maarata ku eegi jiray fartiisa ayaa iyaduna soo aroortay marka intii kale laakiin waxaad eegaysaa halka aad ku sujuudayso intaa musanifku markuu ka baxay wuxuu u gudbaya adana ruknigii labaad oo niyadii dabcan kutubta madhabku niyaday ka koowaad ka dhigaan takbiirtana ka labaad bay ka dhigaan qiyaamkana ka saddexaad bay ka dhigaan sheekhu laakiin halkaas ad arkaysaan qiyaamkii buu soo horreysiinaya waayo ficil ficil ahaan isagaa soo horeey qolada kale waxay u dambaysiinayaan dee iyaamka rukniga waajibka waa markaa takbiiranaysa inaad taaganta intan ka horeysa l salaadiiba weli maad gelina waad usii diyaargaroobaysaa marka maadaama qiyaamkii uu takbiirtii la soconaya kana dambaynayo ilan intaad faatixadii akriyayso o dhanna qiyamkii uu kala soconaya saasay markaa u dambeysiiyeen markaa ruknigii labaad halkan wuxuu inoo noqonayaa niyada in salaadii la niyeeyo hadaba salaadii waxay u kala baxaysaa salaad gaara iyo salaad guud salaad guud waxaa loola jeedaa qof iska tukanayo salaad aan magac lahayn salaad guudun markay iska too iska sii daysan ay tahay waxaa lagaa doonayaa inaad niyeysay inaad tukato salaadu nooc ay tahay iyo ragcada ay leedahay iyo sababtaad u tukanaysa iyo hawlaha lagaama rabo kol hadduu sunno furan yahay inaad marka ku tala gashay inaad tukato ayuunbaa kaaga filan haddii ay salaadu salaad gaara tahay sida tii faralka ahayd iyo salaadii witrida iyo duxadii iyo salaadihii magaca gaarka a lahaayee meel gaara ku xidhnaa wakti gaara lahaa ama sabab gaara lahaa kuwii nooca ahaa haday tahay iyaga waxaa lagaa doonaya dee magaceedii inaad magaceedii u niyooto daad duhur tukanaysa duhur uniyootaa lagaa doonaya casar tukanaysa casar uniyootaa lagaa doonaya sunnihii duhurka ka horreeyey sunnihii duhurka ka horreeyey inaad uniyootaa la doonaya kii ka dambeeyey sunihii duhurka ka dambeeyey baa lagaa doonaya iska tukasho keliya kuma xasilaya baa laleeya duxadii waa la doonaya inaad magaceedii salaadii duxadii inaad markaa u niyooto ayaa iyadana lagaa doonay waxa kuwaa laga soo reebay dhowr salaadood oo iyagu magac leh laakiin ujeeddadu haddana salaad un ay tahay oo laga ogaaday sharciga in salaad un la doonayo magacba halahaata taniya taxiyatulmasjidkii oo kale dee magaca bay leed waa ka dee taxiyatulmasjid la yidhaha laakiin haddana shareecadu dee salaad un bay kaa doonaysaa intaanad fadhiisan masaajidka waxba iyadu salaad maaratay niyo gaara leh lama rabo markaasaa daraaddeed taxiyatulmasjidkii waxba taxiyatulmasjid ahaan u niyoon maysid baale haddaad salaad u niyooto way kugu filan tahay oo taxiyatulmasjidkii way kuu noqonaysa waxaa lamida ragcatayn exraam markaad xarmarayso xaj ama cumro labadii ragcadoodee ay lahayd iyaduna waa saas oo kale iyada lafteedana waxba tacyiinka noocaasa lama doonayo waxaa lamida labadii sunn sunihii weysada markaad weysaysato laba ragcadood baa la suneeya waxa uun iyaduna laba ragcadood oo kasta way kugu filan yihiin inaad niyooto sunihii weysada waxba iyadan lama doonaya baa la yidhi maqsuudku waxa weeyaan weysada in salaad laga dambeysuyma maqsuudku yahay waxaa kaloo ay markaa ku afreeyeen salaaddii istikaarada istikaaradii ti eh, salaadii markaa eh, ilaah ii doorta ilaahy sidii maarata khayr la ii door istikaaraa la yidhahda markaad arrin ku hamido ead isleedahay ma samaysa misoo iska daysaa inaad salaad tukato deetana ad ilaahay ducadii nabigu uu sheegay aad akhrisato ayaa filan markaa salaadaas iyaduna salaad kasta ayaa kuugu filan laba ragcadoodoo kastoo ayaa kaaga filan eh, niyadaasi dee wakti bay leedahay ama shardi bay leedahay shardigeeduna waa muqaaranatu takbiir baa layihi markaad allahu akbar leedahay waa inaad garanaysid salaadan aad xidhanayso ood niyeysnayd salaad gaaradde markaad xidhantay kadib inaad tidhaahdo maxaan ka dhigaa duhur ka dhig ama casar ka dhig dee ma noqonayso sidaa waxba ku noqon maayaan waxa weeye waa inaad salaad gaarood kusoo talagashay niyadani markan aad xidhanaysay waa inuu ku talagel jiray oo adigoo salaad heblaayo laakiin adigoo waxba isaga kaa jiro oo maalan waxaa laga yaba qofku inuu witrigii intuu ka seexdo uu soo ambabaro deetna u weysaysto oo subaxna waa laga doonaya witrigiina waa laga doonaya caynkano wixii baa iswada gaadhay waxaa laga yaabaa inuu galo uno war horta sunaad horreysiinaysa mise waa kii kalaad horreysiinaysa ma witrigii baa kanaad gashay mise waa salaada subax dee labadii midna kuu noqon maayo ilan labada midn waaa lagaa doonay niyadiisi la doon niyadiina markaad xelinaysay ayaa dee la doonayay marka mar haddii aanay midi ku cayinayn labadii midna kuu noqon maayo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu sifati salaati idaa araada salaata qofku markuu salaada doono qaama ilayha wuu istaagayaa bacda faraaqi lmuadini muadinku markuu ka dhammaado min aliqaamati iqaamada markuu ka dhammaado waxay yidhahdeen culammadu halkaasumu qofku kacaya liannahu waqtu dukuuli salaati baa waa waqtigii salaada dee la gelayey salaadda waxaa la gelaya marka aqiimka u dhamaado aqiimkii oo dhammaado dee salaad lama gelayo markaa waxba ha istaagin waaba karaahiya bay leeyihin yukrahu daalika baaba yidhaah oo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka qaateen idaa uqiimat isalaatu falaa taquumu xataa tarawnii salaada marka la aqiimo ha istaagina ilaa ay aragtaan marka aqiimkii markuu bilaabma xataa dee istaagi way ilaa nebigu soo galoo salaadii markaa la gelay marka waxay yidhaahdeen waxaa halkan laga qaadanayaa xataa qiimkii haba dhammaaday haddii aan salaadda hadda la gelaynin oo maalan imaamkii de soo baxayo la sugayo markuu markaa soo baxeo deetana salaaddii waktigii la gelaya ay noqoto ayaa markaa la istaagay imaamka laftiisii hadduu joogo marka aqiimka la bilaabo inuu istaago maabay yihahdeen marka aqiimkii dhammaado ayuu istaagayaa salaaddii adu ibnu cumar saxaabigii ibn cumar waxaa isagana ka soo aroortay marka qad qaamat la gaadho qad qaamat isala qad qaamat isalaa inuu markaa istaagi jiray waxba ma hadhin markaa de allahu akbar laa ilaha illa allah unbaa bahadh uma yusawi sufuufa markuu markaa taa markaa waxa weyaan soo istaago aqiimkii kadib salaaddii loo soo istaagay ayaa markaa imaamkii yusawi sufuufa sufuuftiibuu simaya dadkiibu istaw ohanaya warsafka hagaajiya istoosiya ayuu markaa odhanaya taswiyatu sufuuf maxaa loogala jeeda dhowr arimood baa loogala jeeda itmaamu lawali falawal in horta say kala horeeyaan loo soo kala horbuuxiyo wa taxaadi lqaa'imiina bixayu laa yataqadamu sadru waaxidin walaa shayu min badani ala man huwa bijanbihi iyo intii markaa safka ku wada jirtay inay isla simanto oo midna laabtiisu aanay ka kale ka hormarin walaa yushraca fi safi اhaani xataa yatima alawalu saf dambe inaan la bilaabin ilaa safkii hore uu buuxsamo intaasaa la doonay iyadana nabigaa lagu raacayaayo dee nabigu markuu markaa ah, qiimu sufuufakum buu odhan jiray ama sawu sufuufakum war safka hagaajiya wuxuu hi in kaana imaaman hadduu imaam yahay taswiyatu sufuuf buu samaynaya safafkiibuu simaya uma yanwii kadibna wuu niyoonayaa asalaata salaadii bicaynihaa laf ahaanteedii magaceedii buu niyoonaya in kaanat isalaatu maktuubatan hadday salaad farala tahay dee ahayd ayuu u niyoonaya aw sunatan raatibatan ama sunno joogto ah oo sunno raatibo ahoo kuwii magaca gaarka a ah lahaaya ayuu markaa dee ugala jeedaa halkan raatibadii salaada ama sunno kasta oo wakti leh oo magac gaara iyo dee markaa sabab gaara leh markay tahay iyadana caynteedii ayuu niyoonayaao inama alacmaalu biniyaat buu nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaashu waxay ku asaxdaa u waa niyada inamaa likulli mriin maanawa haddii aan markaa la niyoonin dee camalkii asixi maayo wain kaanat naafilatan hadday salaadu iska sunno tahay hayra raatibatin si aanay raatibo ahaynoo salaadihii markaa sunnihii salaadaha la socdayna aanay ahayn kuwii kale ee gaarka aha ee magacyada aanay ahayn ajzaatu waxaa ku filan niyatu salaati inuu salaad niyeeyunbaa ku filan waxba magac laga dooni maayo wa takuunu niyatu niyadu waxay noqonaysaa muqaarinatan mid la xidhiidha litakbiiri takbiirta laa yujziuhu ka gudi maayo hayru daalika waxaan sida niyo hore oo markaad xidhanaysay aan jirin ama niyo dambe oo markaad xidhatay kadib dib ka timid salaadu kuma socoto ee markii aad xidhanaysay ku talagalkan salaad heblaayo waa inaad ku talagashanayd markii aad markaa takbiirtan la imanaysay marka hadda isku dhibna maaha dadka qaarkood ba halkan waswaas ka qaada oo Eh, waxa weeyaan kadeedma waxba ha kadeedmin ku tala imika waad kici doontaa maxaad ku talagashan tahay salaadii cishaad waana saas u gasho ha israfaadin qaar baa geliba keli waaya oo shaydaanku uu ku ciyaaraayo salaadiio eh, weliba khaasatan waa laga yaaba qofkii markii uu ku dhawaaqayo oo kale inuu kuba ciyaaro shaydaankiyo usalii salaata cishaai arbaca ragcaad haddana uu ku soo celinayo hataa dhawaqu hadduu aada u baahan tahay uu ku saacidayeybaa wax kuu yahay laakiin hadduu ku kadeedayo waa iska daynaysa waad adig ku rafaadayso ka qaadaysa ha isku rafaadin salaaddii tay ahayd niyo salaadana galo allahu akbar dhe ha u suuro gelin inuu kugu ciyaaro oo uu maarata lucbad kaa dhigtay iyo wax uu eh, jaanjaaniyo oo uu markaa iyo salaadiiba seejiyo hada wsala اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah aclam